ka hadlayaa makaan ilaahay qayrkiis wax loogu qalo allah wax looguma qali karo baabkii horeeto wuxuu ahaa allah qayrkiis in wax loo qalaa ma banaana markaas neefka la qalayaba ilaahay qayrkiisa loo qalayay ma banaana waana shirki baabkaanu wuxuu yahay qofkaanu allaahu wax u qalaa laakiin makaanku ugu qalayaa waa makaan ilaahay qayrkiis wax loogu qalo ma banaana iyaduna ma banaana waa xaaraan waa xaaraan laakiin shirki ma aha waa xaaraan ilaahay buu wax u qalaa laakiin halkuu ugu qalaa meel ilaahay qayrkiis wax loogu qalaa wa xaaraan wey ma banaano tii odhan dhan waxay alle qayrkiisa u qalaa taasu gaalnimaheeda iyadu iyo shirki sidaasay labada baab u kala duwan yihiin iyo wa qowlullaahi allah qowlkiisa tacaala allah waa sareeyaa ilah u yidhi laa taqun fiih dhexdiisa ha istaagin abadan weligaa ha istaagin waxaa aayaddu ka hadlaysay masjidu quba masjidka la yidhaahdee magaalada madiina ku yaalla agtiisay waxay ka dhiseen munaafiqiintu masjid masaajiday ka dhiseen masaajidkaas ilaahay sida uu sheegay subxaana ujeeddooyin xunxun ayay ka lahaayeen ujeeddooyinkay ka lahaayeen waxaa ka ahaa waxay doonaayeen inay ku dhibaan muslimiinta masjidulqubaa joogto ujeedooyinka xunay ka lahaayeen waxaa ka mid ahaa kufri iyo gaalnimo in lagu mareedo oo uu xarun iyo markas u noqdo oo munaafiqiinta ay xarun ka dhigtaan ujeedooyinkay ka lahaayeen waxaa ka mid ahaa masjidulqubaa muslimiinta ku tukata in la kala jebiyo oo jamaaco muslimiinoo badan meeshay masjidulqubaa ku tukanayeen qaybo ka miduu ka soo jabaanoo kan ku tukadaan ujeeddooyinkay ka lahaayeen waxaa ka mid ahaa nin gaal ahaa oo la dhihi jiray abu caamir alfaasiq oo inta ka cararay madiine shaam galay oo la soo xidhiiri jiray munaafiqiinta madiina ninkaasna in meesha xiriirkiisa xarun looga dhigo oo meesha ay iskala soo xidhiiraan gaalada iyo munaafiqiintu laga dhigo intaba ilaahay baa kitaabka ku sheegay wاladiina اtakhaduu masjida diraaran wa kufra wa tafriiqa bayna اlmu'miniin waifraada liman xaaraba اllah warasuulahu min qabl ilah wuxuu uhi subxaana wa tacaala kuwa sameeyey masjid dhibaato ay dhibayaan muslimiinta gaalnimo u sameeyey kala jebin jamaacadii masjid ku wada tukayda in lagu kala jebiyo u sameeyey oo muminiintii la kala geeyo iyo dhufays in looga dhigo iyo gabaad qof ilaah iyo rasuul la dagaalamay waa abu camir alfaasiq marka ayaguna fiiri maxay ku dhaaranayaan afka baarkiisa walaa yaxlifunna in aradnaa ila alxusnaa wallahu yashhadu inahum lakaadibuun waxay ku dhaaranayaan wanaag wax aan ahayn inaysa ula jeedin xayre masjidulqubaa dadka gaari waaye wakhtiyada roobka iyo dadkaas gaari waaye inay ku tukadaan aan ugu talagalnay wax aan ahayn muslimiintaas daacadooda ha lagu gacan siiyo nagama ahan saasay ku dhaartay laakiin ilaahay baa ka marqaatay inay beenaalayaal yihiin marka nebiga inta u yimaadeen ay yidhahdeen rasuulka ilaahi ow noogu tuko noo fur masjidka masjid sharciya in loo aqoonsado oo muslimiintu ay ku daqmaan marka nebiga inta u yimaadeen ay yidhahdeen noogu tuko markaasa ilaah yidhi subxaana laa taqum fiih weliga ha istaagin dhexdiisa laa taqum fiih dhexdiisa istaagin abadan weliga lamasjidu usiisa calaa taqwa min awali yowmin axaqu fiih masjid markii ugu horreeyey lagu aas-aasay alla ka cabsi masjidkaasaa xaq ay tahay in lagu tukado lamasjidu usiisa calaa taqwa min awali yowmin axaqu fiih asagaa xaq u ah maaha asagaa xaqnimo badan ismu tafdiil maaha waa ismu tafdiil laysa calaa baabi maahan kanuna xaq u leeyahay kaasuna xaq u leeyahay kaasaase siya xaqnimo badan maaha kaasa xaq u leewey markaasuu ilaahay ammaanay masjidka lagu aasaasay taqwada uu yidhi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu ah. lamasjidun usisa calaa taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih ah, masjid maalinkii ugu horreeyey lagu aasaasay alla kacabsi kaasa xaq u leh inaad ku ku istaagto oo aad ku tukato kaasa xaq u leh markaasaa ilaah yidhi fiihi yuxibuuna an yatadaharuu waxaa ku sugan rijaal iyo dad jecel inay isdahiraan wallahu yuxibu lmuahiriin ilaahayna waa jecelyahay kuwa isdahira ilaahay waa jecelyahy masjidkaas marka oo ilaahi weynaa uu ku tilmaamay lamasjidun usisa calaa taqwa min awali yowmin waa masjidkee ilaahayna ku tilmaamay inay ku sugan yihiin rijaal jecel inay isdahiraan waa masjidkee imaamu axmed musnadkiisa wuxuu ku wariyey ibnu khusayma saxiixiisa ku wariyey ahlcilmi badanna ay saxiixiyeen oo ka mid yahay xaakim abu cabdilaahi alxaakim xaafidu dahabi iyo qayrkood sida ibnu khusayme oo kale nabiga sala اllahu calayh wasalam masjidulqubaa ayuu yimid markaasuu ku yidhi in allaha qad axsana calaykum hanaa biuhuuri fii qisati masjidikum haada ilaahi waynaa wuu wanaajiyey ammaanta uu idinku ammaanay isdahirida qisada masjidkiinaan famaa haada طuhuuru اladii tadaharuuna bih maay muxuu yahay isdahiridaas maxay tahay markaasay idhahdeen wallaahi yaa rasuul allahi maa naclamu شhaya ilaa annahu kaana lanaa jiraaru min alyahuud fakaanuu yaqsiluuna adbaarahu min alghaa'idi fagasalnaa kamaa qasaluu waxay dhahdeen wallahi ma garanayna rasuulka ilaahayo shay oo macnaha kaloon samaynay laakiin deris waxaan leenahay yahuud ah oo niman ahlu kitaaba ah marka qofku astajoonayo dadka gabalna dhagax iyo waqaday ku asjoodaan dadka gabalna biyo biyay ku asajoodaan kuwan deriskana lahu yahuuda annaguna biyahan ku asajoodna labaduna waa banaanta oo biyaha in lagu isan joogaana waa shay bannaan oo nijaasada la yskaga mayro biyaha badda adoo ag joogana dhagax ku isan joogta waa bannaanta ama warqad labaduba bannaan marka annaga biyahaan isticmaalnaa ha biyaha ayaan isticmaalnaa riwaayad jaabir anas laga wariyey oo ibnu maaja ayaa wariyeen waxay leedaha huwa daaka facalaykumu waa kaasaa midka laydinku ammaanay ee laazima biyaha taasuna waxay tusaydaa dhagaxa iyo warqadda waa bannaanta in lagu asajoodo adoo biyo heli karo laakiin biyaha ka fadli badan taasay tusay biyaha aa ka fadli badan waxaa lagu ammaanay masjidulquba dadkii joogana taas weeye xadiis daciifaa jira oo leh inta marka horeeto dhagaxa iskaga tirno najaasta oo ku fuudayno aan kadibna biyaha raacsina oo waa jamcina waa isku darna kaas waa daciifoo ma sugna kaasuma waa daciif waxaa saxiixulmuslimka ku sugan xadiidka abi saciid wuxuu leeyahay laba ninaad doodeen waxay ku doodeen masjidka ilaahay uu yidhi lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin waa masjidkee ninaa yidhi waa masjidu rasuulillaahi midka madiine dhexdeeda ku yaalla masjidulqubaa gees uga yilla madiinao marka way kala go'naayeen lakiin hadda isgaareen magaaladu kaa kan rasuulka weeye sala allahu calay amdiid kii kalena wuxuu yidhi ma ahane waa masjid اquba labaya ku doodeen markaasay nabiga u yimaadeen sal اlahu alay waslam si loo kala saaro ah, nabigay u yimaadeen nabigu wuxuu hi huwa masjidii haada waa midkaan masjidkaygaan wey ah, midkaygaan wey masjidkan ilaahay ammaana xaafid ibnu markuu soo arooriyey axaadiistaas iyo aayadda siyaaqeedoo ka hadlaya masjid اquba labada qowl isma diidayaan in laydhaha waa masjid ulquba iyo waa kii rasuulka ma isdiidaya sababtoo a ah labadoodu sifadaasay wada leeyihi masjid ulquba hadduu yahay la masjidun usisa cala taqwa min awali yowmin xaqu haddee masjidu rasuulilaahi oo nabigu gacantiisa ku dhisay masjidkii nabigana ahaa inuu yahay lamasjidu usisa cala taqwa waa min baabi owlaa wa axra isagaaba kusii haboonaasho badan sidaas darteeda labadooduba waxay yihiin lamasjidun usisa calaa taqwa labaduba waa yihin ah, saasaysan isku diidaneen labadooduba waa yihin aayaddan maxalu shaahidka uu u keenay alimaam maxamed ibn cabdiwahaab raximah اllah asagoo u daliishanaya meel ilaahay qayrkiis wax loogu qali jiray inaan ilaahay wax loogu qalin waa qaabkeen wuxuu yahay wajulistidlaalka fiiriya masjidu diraar masjidkii masjidu diraara loo baxshawaana la dumiy munaafiqiintu ay dhiseen nabiga ciidan u diray dhulkaa lala dhigay dhulkaa lala simay makaan qashinqubuuna iska noqdo hataa ma dhihin nabigu munaafiqiinta inta laga eriyo dad fiican ha loo dhiibo ma dhihin dhulkuu dhigay dhulkuu dhigay marka fiiri masjidkaas waxaa loo dhisay kufri iyo dhib muslimiin lagu dhibaa ilaahi weyna waa diiday in ilaahi loogu tukado hada iska day ah, maadaama xumaan meesheed ay tahay oo xumaan loo dhisay xataa daaco ilaah yaa lagu samayn ee hala duwi saasa ilaahay amar sidaasoo kale makaankii ilaahay qayrkiis wax loogu qali jiray adugu ilaaha ugu qala ma dhihi karti maadaama ilaahay qayrkiis loogu qali jiray waa inaan bataatan baadan ilahay wax ugu qalin si aadnaan iskugu ekaan dadka xumaanta iyo sharka samaynayay iyo adugu sababtoo ah sida loo diidayo gaalada qalbiga in laga raaco laga waafaqo sidaasoo kale loo diidaa in daahirka looga ekaado xadiidka camr ibn cabasa fiiri nabiga sal اlahu alay waslam wuxu qoraxdu markay soo baxayso shaydaanka labadiisa gees ku aadiya sidaas darteeda shaydaanka labadiisa gees dhexdooda ka soo baxda qoraxda markaasayna gaalada u sujuudaan shaydaanka dadka caabudaan ah. sidaas darteeda muslimiintu waktigaas wax salaada ma tukan karaan waqtiyada salaada xaaraanta tahay kamid qoraxdu markay soo baxaydo kuma banaan iska istaagto inaad tukato ot anu allaha u tukaa ma banaano maxaa la fiiri adiga allaha u tukayda dadka shaydaanka caabudaana shaydaanay u tukanayeen u sujuudayeen xagga daahirka in sujuuddiinu isku waqti noqotaaba la diidaaba adinkoo xataa qalbigii ku kala duwan oo adiguna allaha u sujuudaydo dadkaanuna ay shaydaan u sujuudayaan oo qalbigii kala duwan yahay daahirka ina iskaataan aan bal ogolayn marka makaankan oo masjidu diraar ah maadaama dad xun ay doonayeen shar inay ku sameeyaan ku tukadaan adoo ilaahay u tukaya ku tukan soo lama dhihin makaan ilaahay qayrkiis waxa loogu qali jiray ilaahay wax uguma qali karti maxaa yeelay daahirkiiaad iskaga ekaanaydaan dadkii xuma intaas u keen intaas ayuu u keen rawaa abu daawuud abu daawuud wuxuu ka wariyey can haabit ibnu daxaaq radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi haabit ibnu daxaaq nadara rajulun nin ayaa shardi xirtay nadar iyo shardi xirashuu galay wuxuu nadarka ku xirtay an yanxara inuu qalo ibilan geel bibuwaana meesha magaceeda buwaana layidhah inuu ku qalo meesha magaceeda layidhaha buwaana inuu geel ku qalo uu shardi ku xirto buwaanadu waa makaan oo ku yaalla yalamla meesha reer yamaneed iyo soomaalida iyo ay ka xirtaan xajka meel ku dhow uu ku yaalla ahlucilmiga gaban waxay hahdeen yambuc gadaalkeedu ku yaalla waa makaan makaankaas inuu geel ku qalo uu nadab ku galo wuxuu yidhi ilaahay weynaa waxaan nadab ugu galo u ballan qaaday inaan geel u qalo dartiis geelaasna aan ku qalo buwaana meesha la yidhaahdo saasuu yidhi fasala nebiya nebigu weydiiyey sala allahu alay slam saxaabadu inta wax sameeyaan kadib ma dhihi jirin rasuulka alla waxbaan sameeyey sharciga ka war waaba samayda waaba samayday maxaa sax intaadan samayn inaad u tagto ahlucilmiga oo tidhaahdo arrintaas sharcigu kuu ka qaba ma lagu dhaqaan karo ma la samayn kara mise waa ka joogsada saasuu sameeyey marka markuu u tegey nabiga waa weydiiyey fasala nebigu nabigu weydiiyey sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yihi su-aal weydiiyey fiiri marka halkaana ma ku sugnaa fiihaa buwaana wafanu sanam wafankoo min awhaani iljaahiliya gaalada sanamyaalkoodii ka mid ah wafankoo yucbadu la caabudo sanam la caabudo meesha ma ooli jiro taasuu weydiiyey horay ma u ooli jir haddaba yuu oolin hadduu rabee wakti hore ma ooli jir halkaana ah, maadi wey horay ma u ooli jiray sanab la caabudaa qaalu waxay dhahdeen maya laa maya qaala nabigu wuxuu yidhi fahal kaana fiihaa ma ku sugnaa ciidun ciid ciidoo min acyaadin gaalada ciidahooda ka mid ah. meel gaaladu ku faysteeyaan oo sanadiiba mariskugu yimaadaan ama bishiiba mar iskugu yimaadaan ama usbuuciiba mar iskugu yimaadaan ma ahed meeshu oo gaaladu ay ku ciidaan oo ku faysteeyaan qaaluu waxay dhahdeen muslimiintii laa maya rasuulka ilaahay faqaala rasuululahi rasuulka alle sala اllahu calayه wasalam wuxuu yidhi oofi oofi binadri binadrika nadarkaaga oofi ballankii aad qaaday oofi oo xoolihii qal meeshiina ku qal taas waxay tusaydaa haddii qofku uu ku madroo makaan gaar ah oo ihahda cibaadadaasaan makaankaas ku samaynaa mawaanic haddaysan jirin oo wax sharcigu diiday aysan ku jirin waa oofina waa inuu oofiya xoolaha uu qalaya waa cibaado oo weyn oo ilaahu u qalaa waa waajib inuu oofiya makaankaanna hadduu mawaanic ka marnaaday waa mubaax waa inuu ku oofiya laakiin makaanka fadli badan waa u dhigi kara makaanka fadli badan waa uu ku qali kara waa uu ku qali kara nabiga sal اlahu alيه waslm marka fiiri wuxuu u sheegayaa sababka uu suaalaha u weydiiyey sababta uu su-aalaha u weydiiyey nabigu wuxuu yidhi fainahu shaniye laa wafaa'a oofin linadri nadar uma sugnaan fii macsiyat اllahi ilaahay macsidiisa lagu nadray nadar markii hore lagu galay in ilaahay lagu caasiyo ma banaana in la oofiyo ma banaana in la oofiyo haddii qofku nadar ku galay inuu ilaahay caasiyo wuxuu yidhi waxaa igu ballan ilaahay ah oon ilaahay u nadri inaan qofkaas muslimka hebela ah dilo doo qof muslimo beri ah, ah ama wuxuu nadar ku galay inuu ilaahay kayrkiis wax u qalo nadar u galo jil inuu wax u qalo qabri inuu wax ku qalo nadaru ku galo ilaahay qayrkiis inuu wax u qalo ma banaano in oofiya waa xaaraan nadarkaas waa inuu joojiyaa ma banaana fiil marka taas ku tusaysaa waxay ku tusaydaa labadan su-aalood oo uu nebigu weydiiyey haddii jawaabtu nacam ay ahaa laheed in xukunku isbedeli lahayd oo uu noqo lahaa kuma qali kartid maalan haddii meesha sanam horay u ooli jiray oo lagu caabudi jiray hadda hada ka suulo ma banaana in lagu qalaxoolo ma banaana ma banaana waxaana kamida wasan la caabudo haddii mayd meesha lagu caabudi jiray sida qabriga sheekh uways oo kale sida qabriga sheekh cali mayo oo kale sida qabriga sheekh cabdulqaadir oo kale sababtoo ah qabriga la caabudaa waa wasan nabiga sala allahu calayh wasalam xadiiska axmed imaamu maali ibnu anas muwadaa iyo qayrkoodba ay wariyeen wuxuu idhi allaahuma laa tajcal qabri waanan iri ilaahay ow qabrigayga ha ka dhigin sanab la caabudo wuxuu nabigu ilaahay uga magangelaya arrintaasu ilaagu weydiisanayaa qabriga la caabudo wahanuu noqona sababto aan laatan soo ogaano nin saalixoo dhintay ahaa waa la caabuday wahanuu noqon soo ma jeedin sidaas darteeda qabriga sheekh cabdulqaadir dabaa caabudo wasanimo u caabuday oo wasaniyiin ku noqday qabriga uways dabaa caabuda waa wasan macnaha ayaga marka loo fiiriyo ayagu sanab caabudayaalay lamidii soo ma jeedin qabriga shaclamaya sidaasoo kale loo caabudaa boqolaal kaloo qabrina sidaa loo caabudaa waa wasan iyo sanab la caabudo allahuma laa tajcal qabrii wasanan u nabigu sal la ala sidaas darteeda qof muslima hadda ma dhihi karo ilaahay waxaa nadar iyo ballan ugu galay inaan qabriga shuqweys wax ku soo qabo ama midka shacali may ama midka awbarqadi ama midka sheekh cabdulqaadir ama kan sheekh ooyaye ama kan sheekh murjaan ama midka bargaan midna ma banaano ma banaana ilaa ilaahay qayrkiisa wax loogu qali jiray ma banaano waa xaaran qacan wakadalika ciid iyo faysto gaaladu meelay iskugu yimaadaan ma banaana qof muslim uu yidha cibaadaan na kusoo samayno waxbaan kusoo qali ma banaana gaalada ciiddooda ma banaana sida ciidda chrismaska oo kale meel ay iskugu tagaan ay ku ciidaan dhammaan ciidaha islaamkoo saddexda waxaan ahayna waa ciid jaahiliya ciidaha islaamku waa saddex ciidulfitri ramadaanka maalinku dhammaad maanta ka dambayda ciidu adxaa bisha dilxija maankay tobanka tahay iyo ciidda oo usbuuciiba mar timaadoo maalinta jumcada ee markay ciidda ku soo aadee nebigu yidhi laba ciidooda maanta kulme waa ciid jumcadu saddexdaasaa muslimiintu ciid leeyi wax aan ahaynoo ciida male dhammaan faystooyinka kaleeto waa ciid jaahili ah maalinta xornimada maalinta xoogga dalka maalinta gaajada maalinka haweenka maalinta cudurka adiska maalinta beenta kulligood waa ciido shaydaan ah, waa acyaad jaahiliya ah, faystooyinkaasoo dhan ciidulmawliidka waa ciid jaahiliyo bidac ah, waddamada muslimiinta qaar ka mid ah mawliidku waa ciid fasax shaqooyinka waa laga fasaxaa shaqalaha shaqooyinka waa laga fasaxaa sida ciidoo kale waa ciidaha uga midta iyo faystooyinka waa waddada muslimiinta gobol ka mida ah. waa jaahili wey ma banaano ah, waa camalu min acmaali jaahiliya ma banaano ciidda bidacdaa iyo ciidda gaaladu samaysato kulligood waa xaaraan ma banaana saddexdaas maalmood wax aan ahayn muslimiintu ciida ma laha faysta aan intaas ahayna ma leh marka meel ay gaaladu ku samayn jireen waxaas ma lagu samayn karo cibaado ilaahay loogu dhowaanayo oo gawraca ah. sababto ah xukunku inuu kala duwan yahay su-aashaa kutusayda haddaan su-aal nabigu keeni lahayn waxay noqon lahayd meeshaan ciid gaalaha ahaa jirta sanad ha ooli jiro ku gawrac saasuu noqon laha sababtoo ah qaacidadu waxay tahay tarkul tarkulistifsaal fii xikaayati alxaal maca qiyaami alixtimaal yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaam sida imaam shaafici uu yidhi sida imaam shaafici uu yidhi waa noocaas tarku istifsaal sidaas miyaa mase sidaas maahan haddaan la dhihin oo laiska daayin fii xikaayati xaal ayagoo xaalad laga warramo laga xikaayoonaa maca qiyaami alixtimaal ayadoo ay dhici karto sidaan arrintu inay tahay sidan inay tahayna ay dhici karto haddaan tafsiilba nabigu weydiin yunazalu mansilata alcumuumi في lmaqaal sida qowlka looga qaato cumuum aa looga qaata taasna maadaama laakiin uu weydiiyey xukunku inuu kala duwan yahay taas ayuu ku tusaa xukunku inuu kala duwan yahay oo usan isku mid ahayn taasuu ku tusaa fiihi fi lbaab rawaahu xadiidka abu daawuud nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam fainahu shaniye laa wafaaa oofin linadri nada kuma sugnaan fii macsiyat illaahi ilaahay caasintiisa lagu nadray marka meel ilaahay qayrkiis wax loogu qali jiraan wax ku qalaa waa rabbi caasin ciid iyo faysta gaalo meel lagu samayn jiraan wax ku qalaa waa ilaah caasin nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam walaa fii ma walaa ma ahaanin fii maa shay laa yamliku uusan milkin ibnu aadam ibnu aadamku waxaan banu aadamku milki u ahaynma hadduu nada ku galo oofin dushiisa ma ahaan tanna waa maxay qofku haddii uu wax uusan lahayn dadku wuxuu yidhi ilaahi weynaa haddii uu qofka jiran ii caafiyo waxaan gowracayaa hasha hebel hal uusan isaguba lahayn ama rida hebel ama guriga hebelaan sadaqayn waxuusan lahayn wax dushiisaa lama arko mana oofi karo laakiin laba shayaa kala duwan sidaa shaarix inin dhigayo inuu yidhaahdo shayga hebel shayga hebela oo hebel iska leey waa gooni markaas waxba dushiisa maaha mana oofinayn muxuu oofi kara tan labaadna waa maxeen shay asagu ma laha waa ilaaqayo wuxuu yidhi shay sidaasaan u aanbixina haddii ilaahay dantaas isiiyo maalan hal anqala hal neef xoolaana mabale isaga dham waajibay ku hasha meeshuu ka keena ka keeno hayla waa soo gadan karaa markaas laakiin midda hebel iska leeya hadduu yidhaho ebel wey oofinna dushiisa maaha rawaahu xadiidka abu daawuuda wariyey wa isnaaduu sanadkiisuna calaa shardihimaa bukhaari iyo muslim shardigooda ayuu ahaaday xadiidku waa xadiid saxiix ah culmo badanaana ku tilmaameen inuu yahay shardu اlbukhaari wa muslim oo uu ka mid yahay shaykhu islaam ibnu taymiya xaafid ibn xajar talqiis اlxabiirka iyo qayrkoodba marka waa xadiis saxiix ah fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyin ayaa ku sugan alulaa ugu horaydaa tafsiiru qowlii waa ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa ilaa uu ku qowlay laa taqum ha istaagin fiihi masjidu diraar dhexdiisa abadan weligaa ha istaagin marka meeshaas xinaanta loo caqido loo diyaariyey waa inaadan wanaagan ku samayna u aadin sidaas darteeda cabdullaahi ibni cabbaas waxaa ka sugan kiniisadaha oo masawiradu yaalliin ma lagu tukan karo saasaa ka sugan cabdullaahi ibni cabbaas أنhu kariha salaata fi lkaniisa idaa kaana fiiha tasaawiir ibn abi shayba ayaa ku wariyey musanafka raqamka afar kun sideed boqol lixdan iyo toddobo kaniisadahana masawir lagama waayo oo saliibkiiyaana yaallada saliibkama waa sanadka ay caabudaan kirishtaanka saliibkiiyaa yaalla saliibkuna waa calaamada ay caabudaan kirishtaanku kaniisadahana way ku dheganta maadaama ay ku dhegan tahay ma lagu tukanayo waa in meelahaaga kale aad ku tukataa ood iska daydaa kaniisadaha inaad ku tukato aaniyatu masalada labayda ana almacsiyata macsida qad tuafiru inay saamaydaan la arkaa fi lardi dhulka wakadalika sidaasoo kale ahaatay adaacatu daacadu iiri dhulka macsida iyo daacada labaduba waa sameeyaan xugunayna ku kala yeeshaan dhulka meesha ilaahay lagu caabudo oo masaajida ah ilaahay waa jeceli meelaha ilahay lagu caasina ilahay waa necebi saas darteed baa nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam axabu lbiqaaci ila allaahi masaajiduha dhulka meelaha ilahay lagu jecliya waa masaajid marka hore dhulay wada ahaayeen masjidaa laga dhigay ilahay waa jeceli waabqadu lbiqaa ila llaahina aswaaquha wey meelaha ilaah ugu necbiya dhulkana waa suqyada beenta khiyaanada ribada meesha ay ka socoto wey xasadka ilahi waa necbi marka meesha daacada lagu sameeyo ilahi waa jecel meesha lagu caasina ilahi waa necbi dhulka marka daacadu waa samaydaa waa saamaydaa macaasiduna waa masalada saddexayda raddulmas'alati waa mas'alada in la celiyo mas'alada almushkilati ee ishkaalka iyo qarsoonaashada keenta ilalmas'alati mas'alo waa in loo celiyo mas'alada albayinati cad liyazuula si uu u suulo alishkaalu qarsoonaashadaas saas darteeda ninkan meeshaan gaarka ahu nadarka ku galay ishkaal ayaa ka yimid wuxuu u eriyey nabiga sal اlahu calayh wasalam nabiguna caddaanu weydiiyey markuu kala caddeeyena xukunkii u kala saaray oo u caddeeyey araabicatu mas'alada afraydaa istifsaalu mufti qofka masaa'ilka ka jawaaba waa inuu caddayn dalbo iyo kala saarid idaxtaaja markuu u baado ila daalika qofka culummada ee masaa'ilka ka jawaaba hadii su-aal la weydiiyo su-aasha jawaabteedu haday kala duunaa karto haday arinta siday u dhacday kala duwan tahay waa inuu cadayn dalbo oo istifsaar iyo kala saarid waa inuu dalbado oo idhaa arrintu ma saasay u dhacday mase saas waa inuu weyraado asagoo dhin waynuusan iska jawaabin hadday dhici karto arrintu inay sidaana u dhacday sidaana u dhacday haddaysan dhici karina mar walba xudunku isku mid uu yahay khalaas waxba weydiimayo waa saasuu leeyahy xukunku laakiin haddii arintu qaabkay u dhacayda uu kala duunaa karo waxaa la rabaa inuu su-aal ku celiyo qofkii isaga masalada weydiiyey oo yidhahda ma saasay u dhacday arrintu mase sidaas markuu sheegana uu yidhahdo xukunku waa saas lamadu isagiibu ku celi uu yidhi ma sidaana meesha ma sidaas maahaa jirta meesha markay caddaatay arintu xukunka u sheegay marka qofka masaa'ilka jawaabaya hadii loo baahan waa inuu ku celiyo su-aal weydiiyey alkhamiisatu masalada shanayda anna takhsiisa albuqcati meel in lagu gaar yeelo binadri nadar laa ba'sa bihi dhib ma leh idaa khalaa hadduu ka marnaado min almawaanici waxyaalaha diida waxyaalaha diidaya hadduu ka marnaado meel gaara in nadar lagu gaar yeelo haddaan maanic jirin waa bannaanta maxaa yeele nabiga sala allahu alay waslm markii inuu meesha ku qali karo waa uu u fasaxay nadarkaas uu galayna dhinac waa waajib oo inuu geela qalo maadaama uu nadar hore ugu galay waa waajib ilan qaliddu waa cibaade meeshaan inuu ku qalaana waa u bannaan tahay meel ka fadli badan hadduusan geynayn laakiin meel ka fadli badan haddii ay u geeyo way u bannaanta nabiga sal allahu calayhi wasalam inaa yidhi rasuulka allow ilaahay baa nagar u galay waxaana nagar ugu galay haddii maka ilaahay kuu furo gacanta ku dhigto baytulmaqdis inaan kusoo tukado nagaraan ilaahay u galay ka waran rasuulka allow nabi wuxuu uhi salli huna halkan ku tuko ilaa baytulmaqdis waxaa ka fadli badan masjidulxaraam masjidulxaraamaa ka fadli badan oo masjidulxaraam halka salaada lagu tukado boqol kun oo salaadood ay ka ajar badanta boqol kun oo salaadood ay halka salaadaho lagu tukado masjidulxaraam boqol kun oo salaadood oo masaajida kale lagu tukado masjidu rasuul ku jiri ay ka fadli badanta masjidu rasuul oo madiine ku yaalla halka salaadoo lagu tukado waxay ka fadli badan tahay kun salaadoodoo masaajida kala oo masjidulxaraam ku jiri masjidulaqsa ama baytulmaqdisna wuxuu ka fadli badan yahay masaajida kale oo aan masjidu nabowi iyo masjidulxaraam aan ahayn an boqoloo salaaduu ka fadli badanya riwaayado kala duwan inkastay ku soo arooreen marka fiiri masaajidii yaa u fadli badan masjid اlxaraam yaa ku xidha masjidnawowi oo madiine yaa ku xidha masjid اlaqsa maadaama uu masjid اlaqsa ku nadrey meel ka fadli badan waa ku oofi karaa oo masjid xaraam nabigu saasu amr markaasuu rasuulka alla anu masjid aqsan ku nadri markaasuu yidhi halkaan ku tuko markaasuu yidhi anugu hadda masjid aqsa aan ku nadri markaasuu yidhi anta washana oofi hadda marka arrintaadii tanaan anuu ku siiyey tanaan waa ku kaa gudaysaa taasuna waa banaanta oo masaajidda loo safri karu ka midi masjidu aqsa oo munkar ma ahi marka tan hadda anigu aan kugula taliyay haddaad adiga go-aansato inaad kii aado soco taas marka waxay cadayday nadarka qofku makaan ku galo mid ka fadli badan waa ku oofi kara nabiguna sidaasu u tilmaamay sal allahu alay w slm saxaabigaas saasuu u tilmaamay asaadisatu mas'alada lixayda almancu waa diidid minhu takhsiiska meel gaara nadar lagu gaar yeelo la diiday goorma idaa kaana fiihi hadduu ku sugnaa jiray waanu sanab sanabkoo min awhaani ljaahiliya gaalada sanamyaalkooda ka mida jaahiliyada waxaa la yidhahdaa gaalada ayaa la yidhahdaa ahlujaahiliya waa dadka jaahiliga ku sugan oo jahliga badan jaahiliya hadii la ilaaqo asal waxaa loola jeedaa waktigii ka horeeyey bicada nabi moxamed sal allahu calay wasalam ilaa dadkaa jahli ku sugnaayo jahli caamahaa jiray jahli caama ayaa jiray kadib markii risaalada ilaah uu la soo diray nebi moxamed sala allahu calayh wasalam gaaladu jaahiliya ay ku sugan yihi muslimiintuna jaahiligii way ka baxeen laakiin way dhici kartaa waana noo imaan doontaa qof muslim ah inay ku sugnaato khasla aw khaslatayn aw khasalaad min khisaali اjaahiliya camal ama laba camal ama ka badan oo acmaasha jaahiliga ka mida ah. waa dhici karta isagoo muslima inay ku sugnaato inaana fi naasi humaa bihi kufru laba sifo oo dadka ku sugan waa kufri nabiga yidhi sal dadku waa lanaa muslimiinta bal nin saxaabiya abidara nabigu ku yidhi inaka mru'un fiika khasla min khasaa'il jaahiliya adiga waxaa tahay qof oo ah dhaqamadii jahiliga mid kamid ku jiro de waa sacaabi jaliil marka way dhici karta qofkiioo muslim ah camal min acmaali jaahiliya ku sugan sida qabiil kufaanka oo kale nasabka lacaayo oo kale anaaniyada iyo waxa weya annaga reer hebela waa jaahili ah, jaahili wey oo kelmaduu nabigu ku haystay sacaabiga waa taas aheed ah, bilaal ayuu ku yidhi yabnata sawda Ah, hooyada madow wiilkay dhashayow intaasuu ku yidhi markaasuu yidhi jaahiliyaa kugu jira hooyadiisaad ku caayi dadka qabiilka lagu caayaa waa jaahili ah, qabiilka loo dagaalamaa waa jahili qabiilka xoolaha lagu baxshan inuu dagaalamo waa jahili soo uma jeedin marka way dhici kartaa qofkiioo muslim ah amal jahili inuu ku jiro way dhici kartaa way dhici kartaa marka wasan ama sanad jaahil hadduu ooyi jiray lama ogola magac in lagu gaar walow bacda zawaaji markuu suulay ka gadaalba ha ahaado hadduu raba ha suulo laakiin mar hadduu horay u ooyi jiray ma banaana in meeshii lagu nadbo asaabicatu masalada toddobayda almancu waa in la diido minhu taksiiska makaan gaara in nadar lagu gaar yeelo idaa kaana fiihi makaanka hadday ku sugnaa jiray ciidun ciid ciidood min axyaatihim gaalada ciidahoodii ka mid a faystooyinkii gaalada faysta ka mid a haddii lagu qaban jiray naga laguma gaar yeeli karo walow bacda zawaalihi markuu suulay ka gadaalba ha ahaato faystadaasoma suushu ahaaminatu masalada sideedayda annahu shaaniya laa yajuusu uma bannaana lahu qofka alwafaau oofin bimaa shay uu oofiye nagara uu ku nadray fii tilka albuqcati meeshaas meeshaas oo gaaladu ay ku ciidi jireen amase sanamku oo li jiray nadarkuu ku galay ma banaan inuu oofiyo ma banaana liannahu nadarkaasu nadru macsiya waa macaasi nadarkeed mana banaana nadar macaasi in la oofiya ataasicatu mas'alada sagaalaydaa alxadaru waa digid oo nabi moxamed nooga digayo sala allahu calayhi wasalam min mushaabahati lmushrikiin mushrikiinta loo ekaanshadooda in loo ekaado xagga ciidda xagga waxa weeyaan nadarka xagga salaada xagga labiska dharka qaabka loo xihana sidoodiyoo kaleeto inaad dhar kugu dhegan xirato waa jaahiliya waa camal min acmaali jaahiliya surwaal kugu dheganaad xihana waa gaalo labiskeed ma banaana seed u tukan mada muslim ahayn ma ujeedaa inaad sidoo kale dhaforada xidhato ma banaana ma banaana gabdhihii inay goonooyin ku dhegan qaataan ma banaana goonooyin gaagaaba inay qaataan lugahoodii muuqdaan ma banaana faystooyinkooda inaad ka qayb gasho amaad u oqonsato faysto ma banaana dastuurkoodi iyo xukunkoodi iyo qaanuunkooda inaad qaadataan ma banaana waa jaahili waa acmaal jaahili ma banaana taasu nabigu nooga digaya inaan gaalada isku ekaysiino daahirka iyo qalbiga midna la yskagama ekaysiin karo mana banaana ataasicatu masalada sagaalaydaa alxadaru waa digid laga digaa min mushaabahati اlmushrikiin gaalada in loo ekaado fii acyaadihim ciidahooda in looga ekaado walow lam yaqsidhu iiriya meeshaan walow lam yaqsidhu qofku yuusanba isdhihin gaal isku ekaysi iiriya meeshaan marka lagu leeyahay war gaalo laysku ekaysiiya waa xaaraan shardi maaha inaad adigu niyeysato inaad isku ekaysiido adoon adigu niyeysan haddaad camalkoodii oo kala samayda cuqubadiiaad mudane man tashabaha biqowmin fahuwa minhum nabi maxamed aa yidhi sal lahu alay waslm xadiiska imaam axmed musnadkiisa ku wariye xasanka nabi maxamed aa yidhi sal allahu alayhi wasalam laysa mina man tashabaha bikayrina naga mid ma ahan ummadaydi ka mid ma ahan qofka annaga kayrkeeda isku ekaysiiya oo gaalada sidooda yeela ma banaana ma banaana qaraabo calamada kirishtaankaoo saliibka oo karooskiiya baabuurtooda qaana guryahooda u ka babana saliibkii sanamkii ka babana waa calaamadii kristaan waa buurta hay-adaa laga kiriyey agarkooda waa noocaas iyo guryaha laga kiriyey ma banaan waa xaaraan inaad adigu tiraada gaalkan isku ekaysiinaana uma baana haddaad ficilkii samayday dembigii waad leeda cuquubadii waad mudane cuquubadii waad mudane niyo uma baana macaasidu dad iska caamaan waxay moodeen ina malacmalu biniyat macaasi in loo niyeysay u baahanta inama amaalu biniya daacadkay u shayga daacada markaad samaynay waa inaad niyeysataa amaa adigiyo og shaygan in sharcigi diday haddaad samaydo cuquubadii waad mudanta ah, waad mudana cuquubadii haba niyeysan inaad ilahay ku caasido niyo uma baahno macaasidu ficilkaana ciqaabku ku xidhay haddaad ficilkii samaydo ciaabkiiad mudane ciqaabkiiad mudane alcaashiratu masalada tobnayda masaladaasna muhiim dad badan oo caamo ah muslimiin ah waxay u qaateen dembiga waxaad lagugu ciqaaba markaad niyeysato inaa lilaahi wainaa il bal jahli meeshuu la gaaray fiiri muustiguu dhegaysan heesuu dhegaysan marka la yidhaha war ilaahay ka cabso war waa xaaraan war waa dembiga ka joog wuxuu leeyahay asagaaba iska qowqowleh anugu dan kamaliya war baan ka dhegaysanayo war soo socda aan rabaa inaad dhegaysto ee muusiqaanu iska garaacaya iyaga unbaa iska garaacay ah, qaar kamid ah haddaad tidhaahdo war msaqayhs war waa idaacad ha canjalad maaha sheek oo dembigan heestu inay canjalata inay cadta xayg farqiga u dhexeeyo heestaa xaaraan ah in la dhegaysto soo maaha waana tana waa kuu shidan ama idaacada ha soo shida ama se canjalad ka soo shido waa isku midi xagga farqiga udhexeeya dushaabuu ka shiday muusiq iyo heestii dhagahaagii ku dhacaya xaytaa aniga dan kameli dan inaad ka leedahay mayadaada muhiimba ah ciqaabka waxaad ku mudanee dhegaysigan soo maaha kaad ku mudan waana dhegaysatay subxaan allah alcaashiratu masalada tobnayda laa nadra wax nadara fii macsiyati macsi kuma sugnaan shay macaasiya haddaad shardi ku xidhatoo tida ilaahay waxaan u ballan qaaday saas inaan yeelo waa xaaraan inaad oofida waa inaad joojida alxaadiyata cashar masalada koob iyo tobnayda laa nadra nadar uma sugnaan libni aadam ibnu aadamka fii maa hay uusan isagu milki ulahayn ma nadri karo hadduu nadrana dushiisa waxba maa mana oofi karo ma u banaan inuu oofiye ma u banaan inuu oofiye shay cid kaleenada hadduu nadro baabun haadaa midkaanu baabun waa baab min ashirki shirkigii waxaa ka mid ah annadru in nadar loo galo likayr اlahi ilahi qayrkiisa baabun haadaa midkaanu baabun waa baab min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah annadru shardi in laga xirto likayrilahi ilahi qayrkiisa shirkiga iyo gaalnimada waxaa ka mid ah allah qayrkiis in shardi laga xirto horta marka ugu horeydaba qof kastoo muslima ah ha ogaado shardi xirashada oo la yidhaahdo ilaahay hadduu waxaas isiiyo waxaasaan samaynaa ma fiicno waa inaad iska joogtaa marka horeba dadka gabal hadday waxyar xanuunsadaan ilaahay waxaanu ballan qaaday intaasoo soom haddaan caaiyo caafiyo ilaahay weyna waxaanu ballan qaaday u nadray intaasoo xoola inaan qalo iska dahayeli nabigu sal allahu alay waslm wuxu yidhi laa yaati bikhayr nadarku khayr lama yimaado wainamaa yustakraju min albakiil qof bakiil ooan wax bixiyeen aa wax looga qaadaa nadarka ee caafimaadaan kuu imaadeenna kuu keeni maan balaayo aan kaa difaacneenna kaa difaaci sidiisaba haddaad caafimaad ku sugan tahay oo waajibkaasu kuma saarna haysisaari welibaas saas daraaddeeda dadka nadarka gala agarkoodu hadda wama oofiyaan in badanoo ka mida waana cadaab iyo ciqaab ilahay waxa lagu muto nadar talagale aan la oofin kaasa arkayna bere isagoo wareegayo wadaadba mar u tegaayo sheikow nadarkaasaan galay waa oofi waayo waxaan sameeyaa shalay caafimaadaad ku sugnayd maxaad isku saarta war oofi adaa isi saaray sheeko nadaraan galay waa oofi waayo halay ilaahay kuma saarin soo ma ada dusha iska saaray oo isku waajibiyey nabki waa lahaa daac aan ali asalka shareecada kugu waajibin inaad adugu issaarto daa tidhahda ilaahi weyna waxaan u ballan qaada bil inaan soomo waajibay kugu noqeen inaan xajiyo waajibay kugu noqeen inaan xoola qalo waajibay kugu noqona nadarku waa kaas hadeera ilaahay kaa caafiye waajibkaan ha isisaare haddaad isi saartana oofi hadduu allah cid aan ahayna nadarha ka geli sababtu waxay tahay nadarka allah in laga galaa waa cibaado haddii shaygu cibaado noqdana ilahay qowlkiisa looma leexi karo bal aayadan fiiriy wa qowlullahi ilahay qowlkiisa tacaala ilaa waa saray ilaa wuxuu yidhi yuufuuna way oofiyaan dadka baariyaalkaa ah, bimadni sharti xidhashaday oofiyaan ilaahi weyna subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlayo noo sheegayey dadka baariyaalka ah ilaa dadkiya ilaahay u qaybiyey faajiriin iyo baariyaal baariyaalka ina alabraara yashrabuuna min kasin kaana misaajid wakaafura baariyaalka ilahay kaa laay baariyaalka yuufuuna binadri nadarkay oofiyaan xay oofinayaan wayakaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiira u ilahay nadarka waa oofiyaan waxay u oofinayaan waxay ka baqayaan maalin dhibaatadiisu ay faafi doonto maalin dhibaatadiisu ay qof walba gaari doonto waa maalinka qiyaamaha taasay ka baqayaan markay nadarka oofiyeen ilaahi weynaa wuxuu yidhi fawaqaahum allahu shara dalika اlyowm walaqaahum nadrata wa surura ilaahi weynaa maalinkaa shartiisii waa ka badbaadiyey farxad iyo weji dhalaalaya ilaahay la kulmi maxaa marka ku cadaatay ko ilaahay uu amaanay dadka nadarka oofiye maxay tusaydaa ilaahay inuu jecel yahay cibaado uu alla jecel yahay labo ilaahi weynaa wuxuu noo sheegay dadka baariyaalka markay samaynayaan waxay ka baqayaan qiyaamaha wax camal loo sameeyo cadaab in looga badbaado ilaahi weynaa wuxuu noo sheegay inuuba cadaabkiiba ka badbaadiyey waa camal cadaabka looga badbaado jannadana lagu galo bal ilaahay wuuba amrayba waaba amray oo waaba waajibba nadarka hadii la galo waa camal waajibaba haddii la galo oo ilahi weynaa subxaana wa tacala wuxu uhi walyuufuu nujuurahum walyatawafuu bilbayt alcatiiq walyuufuu waa amar walamru yaqtadii wujuub nadar qofku hadduu galo inuu oofiyaa waa waajib waa cibaado waajiba ah. marka cibaado waajib ah cadaabka alle looga badbaado jannada alle lagu helo haddaad ilaahay qayrkiis u leexido macnaheedu waxa w ilaahay qayrkiisaad caabuday wey sow sariix ma ah, ilahay qayrkiisaad caabuday iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa wuxuu yidhi subxaana wamaa anfaqtum wax alla waxaad bixidaan oo min nafaqati nafaqa ah sadaqaadka aad bixidaan oo nadartum ama aad nadartaan oo min nadri nadar ah, fa in allaaha allah yaclamu waa ogyo waa idinka abaalmarin sadaqaadka aad bixidaan nadarka aad gashaan ilahay waa ogyo waa idinka abaalmarin nadarku cibaadooyinka waaweynu ku jireen oo qur-aanku meelo kala duwan ku sheego mar uu ammaano dadka sameeye oo oofiye mar uu ilaahay ballan qaado inuu ka ajar siina mar ilaahay uu amro in la oofiyo cibaadooyinka waaweyna kitaabka alle ku soo aroor ka midi nadab maadaama uu sidaas yahay in ilaahay qayrkiisa laga galaa waa gaalnimo waa shirki waa ilaahiyo cid kale lala wadaajiyey inaad ka tagto waxa way qabriga ama awooda markii sanad guurada la xusayo la yidhaahdaa hayehe wixii la cuni lahaa marka la cuno lagu kala tegayo haye yaa dan leh anigaa le reerka waxa weeyaan aruur male guri madoobaan ayaantaan joogna hayehe nadarka xiro bisha bisheeda haddii guriga wax ku soo biiraana wowa intaasan u ogolaha haye yaa kale ha caruur baa maqan meel laguma sheegin tahriib asagoo badda dow saarana u dambeeya haddii meel lagu soo sheega wowo intaasan u ogolahay yaa kale haye midaa xanuunsan dii sidaas midkaas xanuunka uu ka caafimaado wowo intaasan u ogolahay ama ayeeyo iyo midkii la rabo isku mid oo hoy ayeeyo midkoodna tabar ma hayo ay kaaga baahan laakiin maanta ayaga inaad wax biddo ood u ag taagan tahay carruur inaad ka rabto waxaan idhi haddii ila cilmigu lumo aqliguna waa luma fiiri waa qoys aan ilma lahayn oo waawe waxay ka rabaan wiil iyo gabar riyayna u ogoli bilaahi calaykum qof wiil iyo gabar bixin karaa ri maqaadala ha beeciinu foolxuma subxaan allah wiilal iyo gabdho wax soo day kara saas reerka dhama ku firdhi kara ri caatood adigu dhabarka haydo muxuu ku falaya inaa lilaahi wa inaa il midaba meel iska fadhiyo koomba iska maamulanaye laa ilaaha ilaa mar haddii cilmiga iyo caqiidada saxiixa lumaan caqliguna waa luma caqliguna waa luma waa shirki waa gaalnimo in ilaahay qayrkiis nadar laga galo dhammaan qubuurahaas waaweyne la caabudana nadara laga gala waxaa ku xihan haddaad aragtaan xarga ka laalaado ariib waad yaabaysa ah. masjidka biyamaali waad aragtaan soo ma masaajidka mixraab leey qabriguna mixraab le looda weysimay ah. dhanka galbeedka waa kan qabrigu xidha labada waa simeyn qabrigaana qurux badan weliba markaasaa meesha mixraabka meeshaas mixraabka wuu ka daloolaa biraa marka meelaa inta laga dalooliyaa bira shabaqa looga sameeyey maxaa loogu talagalay qof walbaa nadarka inuu ku xirto markaasaa meel kasta fiiri qof walba meel ka xihaa birihii biri waa buuxsameen marka ila dadkii tiradii ka bateene qofaa imaana wuxuu rabaa inuu nadar ka galo meel uu ku xirto weyna markaasu mid kale xarigiisa waa cibaada liqayr illaah kaas weeye haddaad maqato shirki shirki haddaad maqasho waa kaasa wa fi صaxiixi wa fi صaxiixi صaxiixa waxaa ku sugan can caaisha radia allahu canha ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اlahu alayه wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi man nadara qofkii shardi ku gala an yudiica allaaha allaah inuu adeeco saxiixu waa saxiix bukhaariga man nadara qofkii shardi ku galaa an yudiica allaha allah inuu adeeco falyuicu ha adeeco qofkii shardi ku gala inuu ilaahay adeeco ha adeeco ilaahayaad nadar u gashay waxaan soomaa bil laba bilaan sooma saddex maalmoodan soomi waa waajib inaad oofidaa waa xajina waa waajib inaad oofidaa xoolahan u waa waajib inaad oofidaa masjidan dhisa waa waajib inaad oofida qofkii nadar galay oo ilaahay inuu caabudo nadar ku galay daaco waajiba wey waa inuu oofiya waa waajib waman nadara qofkii shardi ku xirto nadar ku galay an yacsiya allah allah inuu caasiyo falaa yacsihi yuusan caasini qofkii nadar ku galay inuu ilaahay caasiyo waa xaaraan inuu oofiyo ballankaas ma banaana ilahay ballan ugu qaala inaan hebel dilo muslimu layna ma banaana inaan waxaan balan u qaaday shee cabdiqaadir neef u qalo ma banaana inay jinkan xoolo u qalaan ballan qaaday ma banaana ma banaana ilaahay inuu caasiyo qofkii nabar ku galay yuusan oofinin waa cadl xadiiskan saciidbukhaari wey alcilmiga sidaasay u in madax laga galo ilaahay qayrkiis inay baail tahay tahayna cibaado la caabudo ilahay qayrkiis haraxa w culummaduu soo naqliyey waxaa ka mid ah culummadii shaaficiyada iyo kuwii xanafiyada qaban qaar ka ah, iyo kuwii xanaabilada intaba bal aan ka akrinno hal imaamo aimada shaaficiyada ka ah iyo mid xanafiyada ka mida ah. dhammaan culummada muslimiinta madaahibta kala duwan sidaas u wada caddeeyaan nadarka ilaahay qayrkiis laga gala waa baail marka waxaan akrinayna adraci midkuu ka soo guuriyey waa dhici karta raafici inuu idin qoro nusqooyin badanaa raafici qoro waana khada raafici maahana waa adrai adrai weeye ee ma ahan raafici wuxuu yidhi wa qaala adriiyu adrai wuxuu yidhi fii sharxi minhaaj minhaajku sharax ku leeyay minhaajka ayuu sharax ku leeyahy sharaxaas culimmadu waxay dhahdeen uu ka soo naqliyey kalaamkan waa quut muxtaaj harxu minhaaj quut muxtaaj harxu minhaaj har kalu leeyaha la qunyat muxtaaj la yidhah laba sharxuu leeyahy labada sharxba waa maqduud oo weli lama daabicin laakiin aad ay culummadu wax uga soo raraan shuraaxda minhaajkay ka dambaydayna in badan ay ka soo raraan qaala adriciyu shaafici minhaaj ma sharxin waaba ka horeeyaaba minhaaj mota nawowiya ka soo ikhtisaariyey muxararkii raafici ah, muxararkii raafici aa laga soo gaabiyey minhaaj ah, minhaajkaaba ka dambeeya imaam nawowiyana ka dambeeya raafici marka waxa sharxay waa adraci wuxuu yidhi waama nadru nadah lilmashaahidi goobaha qubuurayaalka in wax loo nadro mashaahiddu waa meelaha dadku iskugu tagaan quburaha ah lilmashaahidi in wax loo nadro allatii mashaahida calaa qadri weliyin weli qadrigiisa korkiisa ahaatay ow shaykhin sheekh ow calasmi man xallahaa amase qofka qabrigaas ku jira magiciisa oo min alwliyaai ka mid a ow taradada ama in lagu noqnoqdo fii tilka albuqcati min alwliyaai wasaalixiin fain qasada naadiru uu yidhi midka nadarka gala hadduu loo qasto bidaalika arrinkaas wahuwa alhaalibu waana sida haalibkaahi sidaas waa sida badane awil waaqici waa sida ka dhacda min qusuudi caama caamada qasadyaalkooda tacdiima albuqca meeshaas inuu weyneeyo walmashadi qabrigaas inuu weyneeyo aw zaawiyati zaawiyadaas inuu weyneeyo ow tacdiima man dufina bihaa dadka qofka lagu aasa inuu weyneeyo ow nusibat ilayhi ama loo nisbeeyey ow buniyad ama lagu dhisay calaa smihi magaciisa fa haada nadru nadarkaasu baail waa baail ayru muncaidin mana xirmayo waa baail mana xirmayo mana xirmayo faina muctaqadan ana lihadihi اamaakin khusuusiyaat wayarawna anahaa mima yudfacu bihi اbalaa wayustajlabu bihi nacmaa wayustashfaa binadri lahaa min aladwaa wuxuu yidhi shiiku caamada sidaas yeelayda caqiidadoodu waxay tahay meelahaasu sifaad gaara inay leeyihiin waxayna aaminsan yihiin in balaayooyinka lagu difaaco nadarkaas nicmadana lagu soo jiito nadarkaasna layskaga caafiyo cudurro badan saasay aaminsan yihin saasay aaminsan yihin hadal dheer wey hadalkaas bal fiiri waxaa la mid ah hadalka kale uu ka soo naqliyay asheekh ah qaasim alxanafi sharxu durari lbixaar kitaabka la yidhaahdo kitaabkaas bal fiiri hadalka uu ka naqliyey wuxuuhi shiikaasu annadru aladii yanduruhu akar cawaam calaa maa huwa mushaahadu kaan yakuuna liinsaanin haa'ibun ow mariidun ow low xaajatun fayaأti ilaa bacdi suraxaa wayajcalu calaa ra'sihi sutra wayaquulu yaa sayidii fulaan in radda allaahu haa'ibii ow cuufiya mariidii ow qudiyad xaajatii faraka min adahabi kada aw min alfidati kada aw min aطacaami kada aw min almaai kada aw min ashamaci wazayti kada shamca waa baalka la shito qabrigaa lagu shida saliiddana waxa weeyaan fayuusaha loogu shida qabriga fa haada nadru baailu bilijmaac wuxuu leeyahay nadarka ay nadraan caamada badankooda ee la arkayo ee qofaa qof ka maqan yahay ama qofaa ka jiran ama danuu leeyahay markaasuu saalixiinta gobol ka mida u imaana markaasuu madaxiisa inta sudho yar dhigo uu leeyahay sayidi fulaan haddii allah ii soo celiyo qofka iga maqnaa ama qofka iga jira la ii caafiyo ama dantayda alla gudo intaasoo dahabaad leedahay ama intaasoo lacaga ama intaasoo cunta ama intaasoo biyaa ama shumac qabriga lagu nuuriyo iyo nalalaan kuu soo xiri saliiddii lagu shidi lahaa fayruustaadaan keenin qabrigaaga nadarkaasu waa baail culammada muslimiintuna waa ku ijmaacay ma maahan madhab iyo madhab iyo madhab kale dhammaan muslimiinta ku ijmaceen inuu baail inuu gaalnimada shirkiyuhu caddayna haddana iiri iiri wuxuu yidhi liwujuuhi dhinacyaan kala duwanuu baail ka yahay minhaa anahu nadhun limakhluuqin waa makhluuq wax loo nadhaa wanadhun lilmakhluuqi laa yajuusu ma banaana liannahu nadarku cibaadatu waa cibaado walcibaadatu laa takunu limakhluuq nadarkii waa cibaado cibaadana makhluuq uma sugnaato a midda ugu horeyda waa caddahay sooma ilahay qayrkiisa macaabudey marka qofkii nadanka ka gala wa minhaa waxaa ka mida an ah almanduuna lahu mayitun walmayitu laa yamli qofkan wax looma jira waaba dhintay waxna ma milkiyo xadaridan kuu keenay wa minhaa anahu danna fiiriya meeshaan wa minhaa waxaa ka mida ah annahu danna inuu mareeyey an almayita yatasarafu fi lumuuri duun allah wuxuu mareeyey maydku inuu maamulayo alla ka sokay oo qof caafina oo mid maqan keena oo murugo kaa bi'ina saasuu aaminay waictiqaadu daalika kufru arrinkeesoo la caqiideeyana waa gaalnimo ah, waa gaalnimo aldheer soo uma jeedin wuxuu kaloo ka soo naqliyay asheekh samcullah alxalabi alxanafi sheekaas kaloo uu ka alifay fi raddi calaa man ajaasa dabxa wanadra lilwliyaa kitaab uu ka alifay oo la sayfullah calaa man kadaba calaa awliyaa illah kitaabkaa saasaa la yidhaahdaa sayfullah calaa man kadaba calaa awliyaa illaah seefta ilaahay oo loogu talagalay kuwa awliyada ilahay ka been sheega kitaabkaas kitaabkaas wuxuu ku yidhi sidaan fa haada dabxu wanadru in kaana calaa smi fulaan fawa liqayr illah nadarka iyo gawraca hadduu magaca sheekh fulaan amase weli fulaan yahay ilahay qayrkiisaa loo nadray fa yakuunu baailan baailu noqona lama cuni karo wafi tansiili qur-aanka waxaa ku sugan walaa takulu mima lam yudkar ismullaahi calayh ha caninina waxa magaca alle aan lagu sheegin waxaa ku sugan ilaahay kitaabkiisa qul ina salaati wa nusuki wamaxya yowmamaati lilahi rabi اlcaalamiina laa shariika lah wanadru ligayr اllah ishraaku maca lah ilaahay kayrkiisoo shardi laga galo waa ilaahayba cid kale lala caabudo ka dabxi liqayrihi ayadoo ilahay qayrkiisa wax loo qarayna la mid ah, soo ma jeedin waa xanafiyo maahan maxamed cabdiwahaab waa ka horeeya maxamed maba dhalanba marka amase waxa weeyaan ha dhashee shiik ma ahaynba ah, marka uu shiikaanu dhimana soo uma jeedin marka shiik ma ahayn maxamed cabdiwahaab ka hor wey markuu sidaa leey taas maxay ku tusaydaa war maxamed cabdiwahaab wixii uu culummada muslimiinta ka soo gaaray waa intaas intuu sheegaya ee diin u gooniya ilaahayna kuma soo dejin asna ma sheegan waa waaxid culummada muslimiinta ka mid wax kale maaha waahid culummadaas muslimiinta ka mida wey ee diinkii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam oo culummada muslimiintu soo bareen unbuu dadka u sheegay saas darteeda afarta madoobad iyo qayrkooda saasay u sheegaan masaailka saasay u sheegaan marka nadarka ilahay qayrkiis laga galaa waa shirki akbar ah mana banaana fiihi filbaabi baabka masaa-ilunaa ku sugan alulaa masalada ugu horayda wujuubu lwafaa in la oofiyo waajibnimadooda way binafyi qofkii nadar ku galay oo shardi ku xirtay inuu ilaahay caabudo waa waajib inuu oofiyo isagaa isisaare waajibkaasa iska oofiyo ahaniyatu masalada labaydaa idaa sabata hadduu sugnaaday kownuhu nadarkii inuu yahay cibaadatan cibaado lilaahi allah la caabudo fa in loo leexiyo ilaa kayrihi allah kayrkiis shirku waa gaalnimo waa ilaahay cid kale wax loogu daray aلثaaliثaةu masalada saddexayda ana nadra اlmacصiya macaasi nadarka la nadro laa yajuusu اlwafaaءu bi in la ofiyaa ma banaana ee qofkii nadar ku galay inuu ilahay caasiya haka laabto allah subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslم وbaarak عalى nabiyina mxamed